hadda aynu marayno iyo afarti ka horeysayba kulligood ruwaadoodu waa basriyiin wey waa basriyiin waa min lataaif اlisnaad mana dhicin sanad noocaasoo kale fi saxiix muslim shan sanadoo isku xigta inay kulli basriyiin noqdaan waa naadir wey qaala macbad wuxuu yidhi inطalaqnaa waanu tagnay jamaca min ahli اbasra jamaca min ahli basra taabiciina ayaa weeye dadka tagay marka riwaayaad kale xadiidka caddeeyey cinda albazaar waa abi cawaana wagayrihima inalaqnaa waanu tagnay wanaxnu jamaacatu min ahli lbasra sidaasaa ku yimid riwaayaadka qaarkood xaggeenu aadnay ilaa anas bni maalik anas bni maalik baanu aadnay watashafacnaa waxaan ergeysanay bihaabit bni aslam albunaani haabit baanu inooga ergay anas xilligaas shafaacada iyo tashafuca loo baahanayo waa xilligii sayidina xasan sayidina anas baan ujeeda cafwan anas bin malik abu xamza uu joojiyey riwaayadda markay fitna fitna ku bateen xajaajna saxaabadii dambe ee mutaakhiriinta uu dhib badan u geystay oo anas uu dhibay iyuu gurigiisa ku urursaday ninuu yaqaano marka ku kalsoon yahay ahlulcilmi walmacrifa a ah mooyeene axaadiista axaadiista badnayda uu yeedhin jiray ummadda ka qaadan jirta wuu joojiyey dhaqdhaqaaqiisii iyo nashaadkiisii waa yareeyey lamana sheekaysan jirin xadiina uma taban jirin ilaa man yaiqu bihi dadu ku kalsoon yahayba mooye marka saasay u kaxaysteen ree basra u kaxaysteen aabit aabit saasay u kaxaysteen haabit ibn aslam albunaanina marka waxaa la yidhahda waa abat nnaasi fi qataada wadaaddaa yidhaahda almuhim laba imaam abu daawuud abu daawud asagu wuxuu yidhaahdaa abat nnaasi fi anas ibn malik waa qataada qataada ibnu dacaamata saduusi waynu soo mara dhowr goor riwaayatu qataada can anas uma bacdahu haabit ibn aslam abu daawud saasoo isagu mara ama wadaadka la yidhahdo abu xaatim araazi abu xaatim araazi isagu maxamed idriis abu xaatim araazi wuxuu yidhaha ahbat الnaasi fi anas waa aلzuhriyu uma haabitun uma qataadatu saddexdaasu saasu dabadhiga zuhri baa ahbat الnaasi fi anasa waxaa ku xiga haabit ibn aslam albunani waxaa ku xiga qataada ama abu daud asagu wuxuu qabaa abat naasi fi anas inuu yahay qataada ku xiga uma bacdahu aabit ayb haddii bacdahu aabit la yidhi kadib zuhri waa sii dambaynaya calaa ra'yi abi daawuud almuhim haabit nin la jecel yahay buu ahaa imaamkuna aad u jecel yahay marka waan ku kalsoonaa saasay markay u ergeysteen oo ay u kaxaysteen fantahaynaa ilayhi anas baanu gaadhnay wahuwa yusalii asagoo tukanaya adduxaa salaadii barqanka tukanay riwaayo kale oo yusalii fii qasrihi daartiisi iyo gurigiisiibuu ku tukanayay saxaabigu radi allahu tacaala can fastadana lana haabitun haabit baa idan noo weydiiyey inaan u soo gallo fadakhalnaa calayhi anas baanu u gallay waajlasa anas wuxuu ku fadhiisiiyey haabitan haabit wuxuu fadhiisiiyey macahu la jirankiisa calaa sariirihi sariirtuu anas ku fadhiyey buu haabit kusoo fadhiisiiyey maxaa yeelay majliska meeqaan culus yihiin baa loo kala tartiibiya marka bal aduu sariirta kusoo fadhiiso wadaadahana bal halkaan fadhiisteen buu faqaal lahu wuxuu i faqaala haabit baa odhan lahu lianas wuxuu ku yidhi ya abaa xamza oo kunyadii anas weeye ya abaa xamzata ina ikhwaanaka walaalaha oo min ahli basr ah yas'aluunaka waxay ku weydiinayaan an waxay codsanayaan way huna waxay codsanayaan an tuxadiثahum inaad u sheegto xadiiث الshafaaca basran haddii waxaa ku badnaa madhabka qadariyada muctasilada iyo xilli waliba bilowday weeye asaasiyaadkiisa uu bilowday xaggana isqarinayeen marka bidcadaasa ku badan in nin reer basra uu e, bidcatulqadar ka badbaado waa min fadli illahi subxaanahu wa tacaala in nin reer uu ka badbaado bidcatu tashayuc uu ka badbaado iyo mutcada iyo bidcadii reer ciraaqeed garanaysaan iyo nabiidka iyona asna waa min fadli illah ayb sida loogu eedan jiray qolyaha reer madiina waa xilliga ayada wixii ka dambeeyey dabaqadii saxaabada ka dambeeyey lagu eedan jiray heesaha iyo qinaha lagu eedan jiray ya aba xamsa ina ikhwaanaka min ahli basra yasaluunaka an tuxadiثhum xadiiث shafaaca qaala wuxuu uhi xadaanaa muxamed bni cabdillaahi wayda rasuulka ilahi buu ujeedaa wuxuu rabaa inuu hawshu ay yaa noo tabiyey axadka noobad nabigan ka maqalay ila xadiiu shafaaca way daneeya wayna u yimaadeen xadaanaa muxamedu muxamed baa noo waray sal lay wasalam qaala wuxuu yidhi muxamed ida kaana ywm اlqiyaama maalinka qiyama marka la gaaro maaja الnaasu dadka yaa isdhex yaacaya bacضhum ilى bacضin mawjku waxa w aliraab watadakhulu naasi bacdum fii bacdi marka laysku dhex yaaco oo talada dhunto oo meel loo socdo la garan waayo laisdhex boodaa ayaa la yihahdaa mawjka la yihahda sida hirkoo kale maaja naasu ay idaraba wadahaba bacdum ilaa bacd bacdon barhkood baa ilaa bacdin barh kala aado waa laisku dhexyaaco waa la hadlo maxaanu samayna ayib fayaatuuna aadama aadam bay u tageen calayhi salaatu wasalaam lahu waxay ku odhanayaan ishfac liduriyatika u ergee ubadkaada nabi aadanow fayaquulu nabigu wuxuu lastu laha shafaacada anugu oo ma ahanin anu malihi booskayga ma ah inaga soo maray lastu hunaakum ayib wlaakin calaykum biibraahiima nabi ibraahim aada calayhi الsalaaةu wasalaam fainahu khaliil اllah asagaa wadaygi ilaahay oo rabbi jecel yahay fayaأtuuna ibraahimay u tegi doonaan fayaquulu wuxuu odhan asagun lastu laha lastu laha shafaacadan ooma ahaanin waa ikhtisaar ba xadidka ku jira waani soo maray ayb xadiidkii anas oo sidan ka faahfaahsan walaakin calaykum bimuusa nabi muuse ogaada nabi muuse u taga fainahu kaliim ullahi alla kuu la hadlay oo ku gooni yeelay hadalkii tooska ah weeye fa yu'taa muusa muusa loo tegayaa fayaquul wuxuu odhanaya lastu laha aniguna hawshaasi ma mudni waa laga leehay walaakin calaykum biciisa calayhi salaa fainahu ruuxu llahi wa kalimatuhu fayu'taa ciisa loo tegayaa fayaquul wuxuu odhan lastu laha aniguna walaakin calaykum bimuxamadin muxamed ogaadu xaggiisa aad ahayd waa lay iman faquulu nabigu waxaa ana laha anigaa u ahaaday hadday ambiyo dhan soo dhaaftay ima dhaafto weeye ilahi baa ku barakaynaya faanaliqu nabigu waan tegi buu ihi faastadinu waxaan idan weydiisan calaa rabbi rabbiga inaan ergeeyo oon shafaaco qaado oon sujuudo oon ilaahay baryo iska bilo howshu ma aha fayudanu la waa la yidmaya bayna yadayhi ilahay hortiisaan istaagaya faaxmaduhu allaan ku mahadin bimaxaamida mahado laa aqdiru calayhi اlaan hadda aanan awoodin caalam shahaada iyo adduunya hada la joogaa akhra markaan tago faalla ammaan iyo ammaan iyo mahad baa alla ii furahaya rabbi subxaana wa tacaala uu mudan yahay oo haddaanan karin yulhimunihi illaahu alla igu ilhaamin oo markaa ibari weeyo oo qalbiga ku tuuraya ayb uma akhiru lahu saajidan kadibna waa u sujuudaya sujuud baan la dhacahaya fa yuqaalu lii waxaa ligu ohan waqul dheh oo yani ilaahay bari wey tusmac laka waa laga ajiibi wasal weydiiso waxaa doonto tucah waa lagu siin washfac irgee tushafac irgeedaada waa la qabanayaa faaquulu waxaan idhi rabbi rabbigayow ummatii ummatii ilaahu ummadayda alla ummadayda ii badbaadi allahuma salim ummatii iyo allahuma anji ummatii bay ka dhigan tahay fa yuqaalu waxaa la odhan inaliq dhaqaaq inaliq dhaqaaq iyo ikhtisaar baa ku jira kii horeen soo maray iyo kan hadda aan wadnaba xoogow ikhtisaar baa ku jira shafaacat alcudma oo in dadkii banka taagnaa la kala xukumo oo ilaahay u yidhaha subxaanahu wa tacaala nin walba axadku caabudaya ha raaco riwaayadka hore abi hurayre iyo kii xadiidka abi muusa iyo kii suhaybiyo baana kusoo maray iyo abi saciid alkhudri iyo marka ikhtisaarkun iska ogaada tii u dambaysay oo shafaacadii ahayd in dadka ahlu tawxiidka naarta laga soo saaro iyo bidaayadii u horraysoo ahayd ahwaal qiyaama iyo carasaat lqiyaama in laska dhaqaajiyo oo dadkii lakaa dhaqaajiyo oo ahlunaarna la naarta ay ku dareeraan kadibna siraadkii jahanamo la saaro oo wixii ahlu tawxiida ay maraan wixii tiibu isku qabanaya imaamku marka ikhtisaar baa ku jira xadiiyadoo faasana waad soo marteen fayuqaalu waxaa lonaya inaliq faman kaana fii qalbii midqaalu xabatin min bura qalbigiisu ku jiro wax dhan xabad buroo ah aw shaciratun min iimaan ama xabad heed ama qamadi ah faahrijhu ka soo saar minha riwaayadfaahrijuhu waa isku mid hadi maxaa le shafaacada waxaa bilaabay suubanaha ahlu tawxiidka nabiga ku raacahaya ayb saasaa loogu tiiriya asalkeeda faanaliqu waa tegayaa faafcalu waan yeeli siduu rabbi yeelay uu amray cafwan uma arjicu ilaa rabbi rabbiga baan ku soo laaban faxmadahu waan ku mahadin bitilka almaxaamidi mahadaha la soo sheegay oo nabigu soo tilmaamay uma akhiru lahu saajidan sujuud baan alla ola dhacahaya fayuqaalu lii ya muxamed irfac rasaka waqul tusmac laka wasal tucطah eh, washfac tushafac faaqulu ummati ummatii ilaahu ummadayda alla ummadayda badbaadi fayuqaalu lii waxaa laygu odhan inطaliq orod faman kana fii qalbihi midqaalu xabatin min khardali khardal midhihii wax la ninkuu ku jira qalbigiisu min iimaani iimaana faahrijhu minha jahanama iyo ka soo saar faanaliqu faafcalu waan dhaqaaqu siduu rabbi amray baan yeelayaa uma acuudu ilaa rabbi rabbigay baan ku soo laaban faaxmaduhu bitilka almaxaamidi waxaan allan ku mahadinayaa mahadaha ayaga ee lasoo sheegay qiimahooda iyo wanaagooda wayna iman doona iyagoo faahfaahsan uma aakhiru lahu saajida ilaahay baan sujuudo la dhici doonaa fayuqalu li ya muxamed irfac ra'saka waqul tusmac laka wasal tucطah washfac tushafac faaqulu ya rabbi ummatii ummatii alla ummadayda ummadayda badbaadi fayuqaalu lii inطaliq faman kana fii qalbii adna adna adna min midqaali xabatin min khardali min iimaanin faahruj min annaari faanطaliqu faafcalu de buro laga soo tego oo shaciiro laga soo tego hadda waxay maraysaa adna adna bay maraysa faman kaana fii qalbihi qalbigiisu ruuxuu ku jiro adna dna min miaali xabati min khardalin xabad khardal ah wax kasii yar oo kasii yar oo kasii yar qalbigiis ninku ku jiro oo iimaan ah faahrijhu min annaari yani hadda waa iska taxdiid xataa ma aha waxaa weeye waa miaal wey waa miaal iyo taqriib axad walbo qalbigiis uu ku jiro iimaan yar naar ku waari maayo ama biraxmati arxam raximiin ba kusoo bixi biduuni shafaaca ama ah, ahlu tawxiidka iyo ambiyada iyo malaaigta iyo muminiinta wargeynaya faanaliqu waa dhaqaaqaya faafcalu waa yeeli hada xadiiu anas aladii anba'naa bihi qaala yani ninkii haddaad maraysana macbad soomaahan wadaadkii macbad bn hilaal canasi baa odhanaya hada xadiiu anas kani waa xadiidka anas aladi xadiidkaasoo anba'naa bihi uu noo sheegay anas saasu noogu tabiyey anas markaa waa de xadiidka tabinayo sagaashan jir wey waa yeel cutush ah fakharajnaa min cindii agtiisaan ka baxnay waa ka tagnay wey anas falamaa kunaa markaanu gaadhnay bidahri اljabbaan saxarihi marka aljabbaan waa asaxra dhulka bannaan baa ee saxraa jabbaanka la yidhahdaa aljabbaana maqaabirtana waa la yidhaahdaa maqaabirtu waxaa jabbaana loo yidhi inta badan meel bannaan bay ku ooli jirtay cinda alcarab soomaaliduna waa sidaa dhul bannaan baad aragteen laga dhigaa ayib hawd waxba meel banaan oo dadku mari karaan oo meydka la mari karo laga soo bixi karo laga booqon karaa inta badan laga laga samayn jiray maqaabirta marka jabaanku waa asaxraa asaxraa markaan marayna marka dhulkii daleeda ahaa ee saxaraha ee basre u dhowaa qulnaa lahu waxaan ku nidhi qulnaa waxaanu isniibadhe waa macbad baa warramay raggii jamaacadii reer basra low milna haddaanu ku leexan lahayn ila alxasan ibn abiilxasan albasri abu saciid haddayna ku leexanin fasallamna caleyh aanu salaanno wahwa xasanna mustakfin wuxuu ku dhuumanayey fii daari abi khaliifa daari abi khaliifa xajaaj ibnu yuusuf athaqafi buu ka dhuumanayey oo markaa doonaya inuu dilo taabiciinta uu laayey culammadii uu baabiyey buu rabay inuu raaciyo mujrimkii faajirka ah ee daalimka ah waqad kafarahu jamacatu min attaabiciin wa bacd alfuqaha kaalqaadi abibakr aljasaas waabibakr alqaadi ibn alcarabi iyo ayrkiiba jamaca min ataabiciin saciid ibn jubayr mujaahid shacbi jamaca min ataabiiin taawus ibn kaysaan ayaa xukuma inuu kaafir yahay ninka la yidhaahdo xajaaj ibn yuusuf athaqafi waana ahaa sida muuqanays wadaadkan abi khaliifa la yidhaahdo waa xajaaj ibni cataab wadaadki la odhan jiray xajaaj ibni cataab abu khaliifat alcabd albasri nin oday ah oo waayeelah oo la xurmeeyo uu ahaa marka meeluu guryo ku lahaa oo gooni u deganaabuu xasan ku dhuumanayay muddo badan buuna meeshaa ku dhuumanayay intuu ku dhuumanaya xajaaj ka dhuumanayay dad badan baa cilmi ka qaato wax ka bartay axaadiis baa laga wariyey xumayd awiil kitaabka qur-aanka o dhan ku dul ahriyay xasan intuu meesha ku dhuumanayay min suurati اlfaatix ilaa suurati الnaas buu u tafsiiray oo u fasiray markaasaa la yidhi xasan markuu qur-aanku kuu fasirahayay hal kaana yuhbit اlqadra aw yanfiih fasarahu kulahu cala اlإhbaat buu igu fasiray min suurati اlfaatix ilaa suurati الnaas muxuu igu fasiray ihbaat اlqadaءi wاlqadar ilan qolyo basriyiin oo qadariyo shayaaiina oo ardadii xasan albasri ah waxay ku been ka soo guuriyeen inuu xasan anfiyo diidoo dafiro qadarka qadarka risaaladii yareyd uu qoray eh, alxaafid cabdilqani ibnu saciid alsdi kitaab almutawaariin can alxajaaj ibni yuusuf akhriya risaalada taabiciintii iyo culummada uu baabiyey ragga ka dhuntoo dhan buu halkaa ku qoray bisanad wadaadka marka eh, eh, abi khaliifa waa wadaadkii lo ahaa cumar cumar ibn abi khaliifata aabbihii wey cumar bn abi khaliifata aabbihi wey raawi taabisaguna xadiidka wariyo atbaacu taabiciina ayib almihi nin oday qiimalo iska ahaa qaala wuxuu yidhi fadakhalna anas markii loo xasan loo sheegay in xajaaj u dhintay khara khara saajidan lilah sujuudu shukri buu la dhacay markaasuu allahuma anta qataltahu faamit sunnatahu ilaahu xajaaj ibn yuusuf adaad dilay sunnadiisii dhaqanka xumaa ee uu ka tegay ilaahu baabi'i isaga madija jawrkiisa iyo ulmigiisa iyo kufrigiisna alla baabi sida bay noqotay ah, sheekaa ka soo hadhay walaal reer hadda wuxuu qoray inuu xajaaj ibnu uu ahaa amiir caadil oo boqor ah, muftara caleyh leanna salmaan buu rabaa inuu difaaco salmaan iyo shayaadiintooday rabaa inay ku difaacdaan marka waa inqilaab lmawaasi inuu faajir ahaa asalaf lam yakhtalifu aslaf inuu faajir ahaa aalima safaaq lidima mustaxilan laha aalima inuu muran maysan ka qabin waxay isku khilaafeen gaalaysiintiisa keliya waa faasiq faajiroo aalima yaa loo badnaa waa kaafirna culumaa maray wbitaali wadaadihii ku baxay ee akaru taabiciin ahaa fuqahaa taabiciin ibraahim anakhac iyo wadaad kalaa ka soo haray fuqahaa taabiciin dahabi wuxuu i oo weliba bixidaana waxay keenaysaa inuu kaafir yahay lanna salafku ma qabaan in lagu baxo nin muslima in lagu baxo ma qabaan allahuma inuu markaa daaci ilaa bidcatin uu noqdo daaci ilaa bidcatin uu noqdo ma qabaan bimacnaa waxaan oga jeednaa waajib inay tahay ma qabaan oo saa u fahmadda kor baan ka soo hadla hawsha iyada qaala wuxuu ihi macbad ibnu hilaal fadakalnaa calayhi waan u galay xasan albasri fasallamna caleyh waanu salaanay faqulnaa waxaanu ku nidhi ya abaa saciid kunyadii xasan albasri weeye ji'naa min cinda akhiika abi xamza waxaanu hadda ka soconnaa ka nimid walaalka agtiisa abi xamse oo anas kunyadiisii ah falam nasmac maanan maqal bay ku leedaen mila xadiiin xadaanaahu fi shafaaca xadiid ka qiimo badan xadiidku hadda anas xadiidkii bay weyneeyeen waa dawa weyn yahay xadiidku waa kii la odhan jiray waa ajalu xadiiin rawaahu haabit can anas baa la yidhaahdaa ayb ama cafwan xadii zuhri baan rabaa falam nasmac maana maqal bay dhahen mila xadiiin xadaanaahu fi shafaaca xadiid uu noo sheegay anas oo shafaacada ku saabsan xadiid la qiimaa maanan arag qaala wuxuu hi hiihi inhi wey inagu waa dhahnaa haye wada wey xadiidkii socda sheega Mhm, markaad leedahay af soomaaligu waa erey carbeed wey waad ka warguraysaa wargurki wey ayb qaal wuxuu ihi hiya soo daaya wada faxadaثnaahu eh, اlxadiiثa xadiidka anas uu noo sheegay baanu ka sii daynay faqaala wuxuu ihi xasan albasri hihi wada haddi way jooji ila meeshii bay ku istaageen xadiidka anas hadda iyagu wuxuu ugu sheegay isagoo mukhtasaro kooban xasan albasrina hadda kahor buu ka qaatay anas xadiidka isagoo dheer oo faahfaahsan qulnaa waxaanu idhi ihi ha sii dhihine maa zaadanaa intaan noomuusan dhaafinin intaas hadda aan kuu sheegnay buu noogu ekeey qaala wuxuu ihi xasan albasri qad xadaanaa bihi mundu cishriina sana isagoo jooban oo labaatan jira yuu hadda ka hor xadiidka anas noo sheegay wey labaatan sano ka hor adde waa ka hor ayib wahwa yowmaidin maalinkaana anas jamiicun uu ishayo wey uu dhanya waa maxay nin ishayo ahaa wey konton jir lixdan jir markaa hadde ila anas waa boqolku sigay hadduusan ka badan wadaada wuu dhaafay yidhaahdee qad xadaana eh, wuu noo sheegay bihi bاlxadiiثi mundu cishriina sana labaatan sana laga soo bilaab muddo ka hor wahwa ymidin wahuwa anas ywmaidin maalinka xadiidka noo tabanayo jamiicu waa dhannaa wey xifdigiisi iyo muruqiisi iyo nin buuxu walaqad taraka waa ka tegay anas shay-an buu ka tego mima adri anasya shaykhu aw kariha an yuxadiakum fatattakilu waa sax weeye wuxuu yihi xadiidka wuxuu ka reebay anas qayb buu ka tegay qaybta hadde waayeel buu noqday waa waagaad labaatanka tahay iyo markaad sagaashan gaadho isku xifdi isku xusuusma tihid hadalkaaba kudhu waaba daaliba in yarbaad kaga soo gab orba orday hadde intaas ayb inuu marka hilmaamay iyo inuu kas oga gooyo uu ka baqay inaad tala saarataan oo isdhigataan ila tawaakul baa jire waa labada mid un weeyo wy laqad taraka wuxuu ka tegay shay min alxadii ma adri aanan garanayn an nasiya shaykhu anas ma halmaamay xadiidka aw kari ama wuxuu kooday ama mus wuxuu an yuxadiakum inuu idiin sheego asagoon hilmaaminba fatatakiluu aad tala saaraton xadiiska isku hadlaysaanoo camalkii iyo khayrkii aad ka tagtaan iyo dadaalkii qulnaa lahu xasan waxaan ku nidhi xadinaa isagoo caali aan soo qaadanay bal isagoo naazila noo yeedhi oon hadda usii marayna waasito yaa loo sii maraya anas baa loo sii mari xadinaa noo tegi xadiidkan noo sheeg fadaxika xasan baa qoslay wa qaala wuxuu yidhi khuliqa alinsaanu min cajli ikhtibaas aayadda qur-aankeed u degdegaysaa noo maxay waxaan idiin daba taaganay u leeyahay labaatan sano ka horba xadiidkan noo timi isagoo buuxa xadiidka qayb buu ka tegey ma halmaamay oda sheekhu mise inaad tala saarataan buu ka baqay waxaan u lehay waxaa wey inaan wax idin faa'iidayo xageed u ordaysaan u qamaamaysaan maa sugtaan khuliqa alinsaanu insaan waxaa laga abuuray min cadlin degdeg maa dakartu ali maa dakartu lakum idima sheegin haada xadii arrinkaas oo muxuu ahaa sheekhu qayb buu ka tegey ma halmaamay mise wuu kohday inuu idin sheego ilaa wa ana uriidu an uxadiakumuhu anoo inaan anoo doonaya inaan doonayo inaan idiin sheega darteed baan arrinkaa u sheegay sheekhana ugu cudurdaarbixiyey ugu qiilbixiyey xaggeed u degdegaysa maa dakartu ma sheegin lakum idinka haada waa maxay anasiya shaykhu aw kariha ilaa wa ana uriidu anagoo doonhayaba mooyeen an uxadiukumuhu inaan idiin sheego uma arjicu ilaa rabbi waa ka ziyaadadu u ka tagay iyaduu ka tagay faanaliqu faafcalu way ku ekayd hore ee xasan ee cafwan reer basra ay ka qaateen anas waa laabanaya ilaa rabbi baan ku laabanaya fi raabicati ila saddex goor bay tii hora ahayd afraad faaxmaduhu allan ku mahadin bitilka maxaamidi uma akhiruu lahu saajidan waa meeshii hadda in badan aynu soo sheegno xadiidka mukhtasarka waa la iska ilaaliyaa daliishigiisa hadda ninkaan intan dambe la soconin wuxuu odhanaya xadiidku intaan weeye intan dambe ninka sheegana wuu khaldan yahay wadaadkii wariyana wuxuu dhihi waa khalad buu la yimid jamaacadii buu khilaafay horta riwaayadka huruuri suken suura mutakaamil ay ku soo baxdo uma aakhiru lahu saajidan baan u dhacaya fayuqaalu lii ya muxamed irfac ra'saka waqul tsmac laka wasal tucطa washfac tushafac faaqulu ya rabbi idan lii fi man qaala laa ilaaha ila اllah ilaahu iidan inaan soo saaro dadka ahlu tawxiidka meesha aan ka soo saaro qaala nabigu wuxuu yidhi qaala tacaala wehuna laysa daaka laka rasuulku wuxuu yidhi qaala qaala tacaala ilahi wuxuu odhanaya marka igu jawaabaya laysa daaka arrinkaasi ma ahaanin laka adiga ahlu tawxiidka aan idinku aydan garanaynin ee misqaalu darri iyo qiyaasta laydin daray ka hooseeya idinku malidin weeye waxay ku soo baxayaan bifadli arxam araaximiin aadama ka ergeyn maayo makhluuq ka ergeyn maayo aw amase qaala wuxuu laysa daaka ilayka arrinka xaggaada ma hase yeeshee wa cizatii sharaftaydaaan ku dhaartay iyo wa kibriyaai kibirkaygaan ku dhaartay wa cadamatii weynankayga wa jibriyaai wa jabaruuti bay ka dhigan tahay waa isku mid jibriyaai wa jabaruuti awoodayda iyo muquunintayda uunkayga aan ah, muquunshoon ka awood badnahay baan ku dhaartay la ukhrijanna waa ka soo man qaala laa ilaha illa allah min annaar laa ilaaha illa allah axadka yidhi naar ku waari maayo ayb annutqu bishahaatani faqadna mar bay anfacdaa marna kuma ayb goormay ku anfacdaa qabla tamakun qabla tamakun min acmaal اwaajiba haddaad laa ilaha illa اllah maxamedun rasuululahi tidhaahdo isada u shahaata wadnuhuku istaago maxaa tahay muslim ahlu tawxiida intaasaana camal iyo qowl iyo intoo dhan kugu filan camal اljawaarix iyo camal اlqalbi iyo qawl lisaan iyo qowl qalbi intaasaa kugu filan bacda tamakuni qur-aanku ma ogolay sunnadu inaad ku gasho janno ku gasha anudqu bishahatayni faqad waa cilaaqat اladilana waxaynu soo maray inay tahay cilaaqatu he cilaaqatu bayaanin wa takmiil laa cilaaqatu tacaarudin wa tadaad asalku sidaas wey qaala wuxuu yidhi nabigu cafwan qaala wuxuu ihi wadaadkii ii sheeg macbad faashhadu cala alxasan horaan muxuu ku soo qiray xadiidkii anas buu kuso qoray wuxu hada xadiiu anas alladii anba'anaa bihi buu soo yidhi haddana muxuu yidhi faashhadu cala alxasan xasan waxaan ku أنhu xadaثna b xadika inuu noo sheegay أnahu samca inuu ka maqlay weliba anas ibnu mali uu ka maqlay uraahu qaala waxaan u malay inuu yidhi qabla عiشhriiنa sanaة wahuwa ywmaئidi jamiiع isagoo dhammaystiran isagoo dhammaystiran uraahu qaalada ninka iskale waxaa weeye waa xamaad xamaad ibnu zayd intan dambe xadana abu bakr bshaybata waa muxamed ibn cabdilahi bn numayrin watafaqa waxay isku waafaqeen fii siyaaq اlxadii ibn abi shaybe iyo muxamed ibn cabdilahi waxay isku waafaqeen xadiidka kaxayntiisa ilaa maa yaziidu axaduhuma min alxarfi bacda alxarf raggo isku xifdi isku awood ma aha ilaa maa yaziid wuxuu korinaya mooyeen aaduhuma axadu shaykhayn abi bakr iyo muxamed axaduhuma korinaya min alxarf ay min allafdi bacda alxarf kelima bacda alkelima jumla bacda jumla yani waxaa weeye siyaaqa guud oo isku waafaqeen laakiin waxbay isdheer yihiin qaala labada imaam waxay idhahdeen xadaana maxamed bishr alcabdi maxamed bishr alcabdi xadaana abu xayaan wasmu yaxya bnu saciid madama soo maray yaxya bnu saciid bnu xayaan ataymi can abi zurcata abi zurcata bni camr bni jariir albajali wiiluu yahay jarmi eh, bdlah bajli an abi hurata radi allahu tacaala canhu inta badan riwaayaadkiisu waxay daba dhacaan un abi zurca min camr bni jariir eh, can abi hurayra can abi hurayra aad bay eh, riwaayadiis u badan tahay qaala wuxuu hi abu hurayra utiya rasuul اllah rasuulka ilah waxaa loo keenay maalin maalmaha ka mida yowman maalin waxaa loo keenay bilaxmin hilib farufica ilayhi nabiga waxaa loo koryeelay addiraacu togog baa loo koryeelay ama dhudhun wa kaanat dhudhunku waxay ahayd dhudhunku inagu labbu inuu yahay carabna dhadig buu yahay wa kaanat waxay ahayd dhudhunku tucjibu nabigu kuu jeclaa wuu u jiray maxaa yeele dhudhunku dirbuu ka hor islaadaa hilbaha kale waa ka jilicsanya waa jiid baruur iyo seed midna ma laha fanahasa nabigu waa goosta minha min adiraaci nahsatan gooshaso nahsigu marka siin laga dhigo waa ilkaha fiidda hore ku goosato shayga haddii aad si fiican u cantugtood macaalmicyaha ku qabatana nahshi baa la yidhahdaa shiin baad ka dhigi ayb shiin iyo siin keliya kula duwan yihin waxyaabaha luqada carbeed kaga ficanta luqaad kale wey waa daqiiq wax yarba la kala duwahaya qolyahan sawaaxiiliga wax walba waan dareemhayaa un wax walba gaajaan dareemahaya cadhaan dareemahaya baahibaan eh, hurdaan dareemahaya eh, ma jirto inagu w innaguna way ahaysaa un wey gaaja ay haysa cadha ay haysa waxba ay haya hayahayn un wey laakiin luqada carbeed hawsha way ka fasiixsanta wax walba kala saaraysa wa kaana tucjibuhu fanahasa minha nabigu waa feentay ama waa goostay nahsatan gooso faqaala wuxuu yidhi ana sayid الnaasi ywma اlqiyaama <clears throat> nabiga jacaylku dhudhunka ama togogata jeclaa wadaaduhu nin walba meelba ku dhufto waa la qodqodaa macno badan kaagagama sii xidhno daahirkiisa ku daa ama waxay leeyihiin waa cad tawaaduc ku jiro ninka xoogo isla yarweyn ama la xurmaynhayo sakaarkaa loo dhiibaa oo feedhahaba iyo darabta loo dhiibaa oo waxaa loo geeyaa mxuu ahaa garab iyo waaiisheeg ragga maxaa la siin jiray xubin rageed baa jira xoolaha waa taqaanaan iyo xubin dumarku leeyahay iyo xubin carruurtu ay leeyihiin iyo dhallaanku xubin culummadu leeyihiin oo cid kale loo ogolayn baa jiray hawlahaas buu nabigu diidan yahay oo tawaaducan buu iskaga qadanaya tagoogta iyo dhudhunka niman baa halka la maray waana macno wanaagsan laakiin inta ankuda caaisha waxay tidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam si goona ooma jeclayn dhudhunka laakiin nabigu hilib ma heli jirin dadkuna wax iska ayaan dad masaakiina marka maalin markuu hilibka helo cadka u horeeya bislaado nabiga ku cinti jira ummaddu siin jiriy hilibna u hor bislaada tagoogta iyo iyo dhudhunkaas caaisha sidaa ku fasirtay macnahay wadaaduu sheegaan macno wanaagsan ma xumo ma xumo ana sayid nnaasi yowma alqiyaama waxaan ahay waaskii iyo boqorkii dadka maalinka qiyaama weligiidba nabigu waa yahay laakiin waa maalinkay muuqanaysa wey waasnimadu markay si fiican u muuqanayso wahal tadruuna muslimiina ma ogtihiin bima daaka arrinkaa wuxuu ku dhacahayo saxaabadii buu weydiinaya la fadhiday yajmacu llahu yowma alqiyaamati alwaliina walaaakhiriin ilahay wuxuu maalinka qiyama isu keenaya dadkii hore iyo dadkii dambeba fii saciidin waaxidin hal bannaan hal bannaan baa laysugu keenaya fayusmicuhum waxaa dhawaqa maqashiin addaaci yeedhaha ruuxii yeedho dhawaqiisa wada gaadhaya dadko dhan wayanfuduhum waxaa ka dusahaya albasaru araggaa ka dusahaya ishaa ka dusi bimacnaa waxay taagan yihiin meel siman oon meel dheer iyo meel gaba midna lahayn dhul siman bay taagan yihiin ayb aragga ka dusahayana waa axadka feeriyaa loo jeedaa aragga rabbigay ma aha sida wadaadu bad maxaa yeelay ilaahay araggiisu ama banaan istaag ama akhra joog ama adduun joogto haddaba kuma arko ayb loo jeedaa haddaad isku day inaad fiiriso ishaada wada qaban way maxaa yeele waa siman yihiin dhul simanna waa taagan yihi watadnu shamsu qoraxdaa soo dhawaan watadnu shamsu qoraxdaa soo dhowaanaysa fayablugu nnaasu fayablugu الnaasa cafwan dadka waxaa gaadhaya min algami wاlbahaarka iyo wاlkarbi kurbada maa la yutiiquuna waxaysan awoodaynin baa qabanaya w soo mara ataa barkood inay tamaninayaan in naarta isku tuuraan naar la geeyo wamaa laa yaxtamil waxaysan u dulqaadan karin baa qabanaya fayaquulu bacdu اnnaas barkood waxay odhanayaan libacdin ku odhanaya alaa tarawna miyadan u jeedeen maa antum fiihi waxaad ku dhex sugantihiinoo walbahaara iyo dhibaata mushkila alaa tarawna maa qad balaqakum wax idin gaadha qabta sooma aragtaan alaa tanduruuna maad eegtaan man yashfacu lakum ilaa rabbikum rabbigiin axad idinka ergeya maa doondoontaan maxaad u taagantihin u tumantihin fayaquulu bacdu nnaasi libacdin barkood baa barkood waxay ku odhanayaan utuu aadama aadam u taga calayhi salaatu wasalaam fayaatuuna aadama nabi aadam bay qabanayaan fayaquuluuna yaa aadam aadamow anta abulbashari uunka waxaa tahay aabbihii abulbashar abulkhalqi baanu soo maray idan waad ku fasiraysa khalqiga loo jeedaa albasharka weeye naaska khalaqaka allaahu biyadihi ilaahay baa gacantiisa kugu abuuray ashaacira mayay ku yidhaahdeen iyo ahlulbidac maya kuma abuuray awooddiisuu ku abuuray wa nafaka wuxuu ku afuuray fiika ee jasadika wuxuu ku min ruuxihi ruuxdiisii naftii all asagaa abuuray yuu ku geliye wa amara almalaa'ikata inay kuu sujuudaan buu faray fasajaduu laka waa kuu sujuudeen ishfacda manaaqibtii iyo wanaaggii iyo fadaa'ishii iyo khasaaistii ambiyadu ilahay u dhan baa la la kala tuuro ayib marka waxaa weeye marka horeba naska waxay ku fadhinayaan nadaratu tuhmatin wasdira inaysu qur-aanku iyo sunnadu bayaan iyo nuur ahayn bay toonsan yihiin caqiido xun baa qalbigooda horaan gashay kadibna dareen bay qabaan dareenka wuuu marka wuxuu keenayaa in mabda'ooda ay difaacdaan tafsiru nusuusi cala almadaahib tafsiiru nusuusi cala almadaahib baa bilaaban waana cudur cudur wey nin walboo fikrad xun qaada wuxuu ku qasban yahay qur-aanka inuu luqunjo baaro nusuusta uu kala fiiqo si aysan u dardarin iska leexiyo biyo hadday ku galaan maxaa lagu sameeyaa qur-aankii sunadu iska moosahaya annagu waxaan qabnaa inay na shiidhaan baan rabnaa ilaa iyadaa baan rab doonaynaaye ayib muhiimaddu waxaa weeye al sawaabku waxaa weeye ahlu qibl oo dhan waxay isku waafaqeen xataa gaal iyo islaamba gaal iyo islaamba waxay isku waafaqeen ilaahay subxaanahu wa tacaala in loo sugo wixii kamaal iyo naqsi ah cafw wixii kamaal iyo dhammaystir ah kullu sifaati اlkamaal ilahay in loo sugo waa madhabu jamiic الnaas dadkoo dhan baa qaba gaal iyo islaam ka ilaahay hayrkii caabudaya awliyada uu caabudaya ma ogola in la caayo ama lagu tilmaamo naqsi lagu tilmaamo marka bashariyadoo dhan macbuudkoodu iyo allahay caabudayaan ilaah baailaba allah ka dhigay may ogolo inay ku tilmaamaan naqsi maxay la doonayaan sifaat اlkamaal almuhim ihbaatu sifaat اlkamaal waa maxay waa madhab jamiic الnaas sifat lkamaal ilahay in loo sugo waa madhab jamiic الnaas ilahay in laga anfiyo oo laga hufo laga takooro sifaat naqsina waa madhab jamiic الnaas maxaa soo soo haray labadaa markay dhacaan daraf dhexda dhextaal baa jirta dhextaashu maxay tahay sifaadka ay isku qabtaan aadamuhu ma sifatu kamaal baa mise waa sifatu naqsi annagu waxaan leenahay waxaan oga dambaynaynaa nusuustaa looga dambayn nimanna maxay dhaheen caqligaa looga dambaynaya iyo madhabka iyaga intaasaa la isku hayaa wixii aniya adugu aan isku waafaqay inuu liidnaan iyo ba'naan yahay ilaahay waa ka hufan yahay mana qabato waxaan isku waafaanay inuu wanaag iyo khayr yahay iyo kamaal iyo dhammaystiran yahayna iyo gobonnimona ilaahay waa ku tilmaamayo iskuma hayno waxaan isku khilaafno ma dhammaystir iyo sifo wanaagsanba mise waa naqsi yaa alla u yaqaana rususha u taqaana maxay noo sheegeen waxay noo sheegeen waaka kitaabka qur-aanka waaka idan halkaasaan u maraynaa haddaad laakiin maantao dhan wareejiso caqli kala socon maayo haddaad wareejiso tiraad aniga kan lanna anaga qolyahan ashaacirada iyo anaga asxaabu alxadiid aba muctaila agtooda waxaan ka nahay mushabihat mujasima kafara muctailo iyo ashaaciriya maturidiya asxaabu alxadiidna cinda jahmn safwan waa maxay waa mushabiho mujasimo oo gaaloon islam shaqul kulayn marka baashu istaagi mayso xaggeen tagnaa haddayna istaagaynin ilahiy rasuulka laga amar qaato fastamsik biladii uuxiya ilayka inaka calى siraaطi mustaqiim wainaka latadcuu ila siraaطi mustaqiim wainaka latadcuu ashaacira maysan rumaynin iyo jahmiya muctazilo wainaka latadcuu ila siraaطi mustaqiim nacam laakiin fi lusuul maya tashbiih baa ku jira iyo tajsiim baa dhex fadhiya wixiina idan hawsha waa in far la geliyo aafada iska ilan nusuusta qur-aanka iyo xadiida nadratu ixtiraamin wa taqdiir ku fiiriya kadibna ilahay baryo inuu idin fura baabkeeda laakiin haddaad marka horeba aad ku fiiriso nadaratu isdira wa taxqiir ku fiiriso iyo tafsiiru nusuusi cala almadaahib oo markaa uu dhurwa ku cuni lahaa wey <clears throat> hageen maraynay ونفق فيka miن ruuxihi وأmر المaلaaئكaةa فasجadوu لaka اshفع lana إilى رabika rabbiga nooga erge alاa tarى miyaadan u jeeda aadanow ilaa maa naxnu fii waxaan ku sugnoo dhibaato ah tara maa qad balaqana waxaana gaadheena qabso sooma jeedid fayaquulu aadamu nabi aadam wuxuu odhanaya aabbaheen ina rabbii qadiba alyowma qadaban rabbigay wuxuu cadhooday maanta cadho lam yaqdab qablahu milahu hadda kahor weligii uusan cadhoonin walan yaqdaba bacdahu milah hadda kadibna cadhoon maay cadhadu maanta cadhooday winahu ilaahay subxaanahu watacaala nahaani wuxuu iga reebay can shajarati ilahay wuxuu iga reebay geedka cunudiisa facasaytuhu waan caasiyo waa cunay weeye nafsi nafsi naftayda naftayda allow badbaado wa cid kale u daamina qaadi maaye idhabuu ilaa hayri axad kale aada idhabuu ilaa nuuxi nuux aada wiilkayga nuux fayaatuuna nuux fayaquuluuna yaa nuuxu anta awdu rusuli ila alardi rusushii u horraysay ee loosoo dhulkaa tahay wasamaaka allahu cabdan shakuura ilahayna wuxuu kugu magacaabay addoon mahad badan oo ilaahay u shukriyo abaal guda inaad tahay riwaayaadka qaarkood waxay sheegeen nabiyulaahi hadduu wax biyo ka bado alxamdulilah buu odhan jira hadduu wax cuno alxamdulilah hadduu dhar xidho alxamdulilah shayguu helaba falkuu sameeyaba hadduu kaco alxamdulilah ila awoodda alla kugu kaci hadduu fadhiisto alxamdulilah inahu kaana cabdan shakuura saasaa looga yidhi ayib waxayna ku fasiraysaa mufasiriinta qaarkood inahu kaana cabdan shakuura muuse aaday inay khaldan yihiin xadiidkaa kuu sheegay cabdan shakuura axadka lagu magacaabo waa nuux ee ma aha muuse markaa ma ahaw ishfac lana ilaa rabbika ishfac lana ilaa rabbika shukriguna asalkiisu waa baxay waa inaad la timaado fal tusahaya inaad ammaanayso ood weynaynayso axadkii kuu nicmeeyey waa ficlun yunbiu can tacdiimi اlmuncimi abaalkii laguu galay inaad ka abaalgudayso fal tusahaya yaad la imanaysa ayib waa khilaafu اlxamdi khilaafu اlxamd shfac lana ilaa rabbika noge alaa tara maa naxnu fiihi alaa tara maa qad balagna fayaquulu lahum ina rabbii qad qadaba alyowma qadaban lam yaqdab milahu qablahu milah walan yaqdab bacdahu mila waynu soo marra haddii wainahu qad kaanat lii dacwatun warku waxaa weeye ii diidahaya inaan maanta ergeeyo waxaan lahaa dacwa alla bari dacawtu biha rabbi aan ku bariyey calaa qawmii tolkay inuu halaagaan aan ku baryo habaar baan habaaray tolkay winahu kaanat lii dacwatun tuugmo dacawtu biha aan ku baryey yaa lagu baryaya ilaahay baa la baryaya yaa loo baryaya calaa qawmi tolkay inuu rabbi halaago rabbi laa tadar calaa ard min alkaafiriina dayaarinti wey nafsi nafsi ayb idhabuu ilaa ibraahima fayatuuna ibraahim fayaquuluuna anta nabiy اllah nabiga ilaahay baa tahay ibraahimow wa khaliiluhu min ahli ardi baa tahay hadde waa daqaar taqaanaa de marka ruux erge laga rabo haddii hebel waa de reerka ree hebel adaa u weyn odaygii baa tahay waa yeelkii reerka haddaad maanta nahorkaciyaa nahorkacahaya marka warku <laughs> waa sidoo kale wey khaliilkii ilaahay baa tahay min ahli ardi dhulka allihii ee dhulkii dadka joogay ilaahay udaygiisii baad ka tahay iyo saaxiibkii ishfac lana ilaa rabbika alhu iyo almaxabatu almaxaba ayib idfaclna ilaa rabbika alaa tara maa naxnu fiihi alaa tara ilaa maa qad balagana waxaana gaari miyaadan u jeedin fayaquulu lahum ibraahim ibrahim ba wuxuu ku odhanaya ina rabbii qad qadiba alyowma qadaban rabbigay wuxuu cadhooday cadho lam yaqdab qablahu mila horteed maanta horteed uu saasoo u cadhoonin walaa yaqdibu walan baynu soo maray walaa yaqdibu mana cadhonaya bacdahu bacda alyowm milahu asagoo kale wadakara wuxuu sheegay mila ibraahim ku cudur daartay Eh, eh, eh, kadabaatihi yani sarbeebihiisii sarbeebihiisi faqaala inii saqiim bal facalahu kabiiruhum inahaa ukhti ayib iyo ku cudurdaartay wuxuu kaloo riwaayo kalan gaari doon nabiga ku cudurdaaran doonaa markii gaalada aan la doodayey soo qoraxda iyo dayaxa iyo xidigaha ka idhi haadaa rabbi dooda xataa aan dooday qaabkan u dhigay in dhib u ka baqahaya meeshaan biyo ka cabsanhaya waxaa weeye inagu hawsha hawl inoo taalla maaha dambiye waaweyn baa intaan jiidna weliba ku dagaalamayna oo indhaha oo maanta abuur aad nafsi nafsi ilaahu naftayda badbaadi idhabuu ilaa hayri idhabuu ilaa muusa aada fayatuuna muusa fayaquulu calayhi salaatu wasalaam fayaquuluna waxay odhanay bini aadamku yaa anta rasuul ullah rasuulka ilaahay baa tahay fadalaka allahu birisaalati ilahi wuxuu kugu fadilay oo kugu qiimeeyey wtakliimihi wa bitakliimihi la hadalku kula hadlay al naasi al naasi bu kaaga fadila wey fadalaka allahu cala اnnaasi birsaalaatihi wa bitakliimihi saasuu wey lana ilaa rabbika rabbigaa nooga erge alaa tara maa naxnu fiihi waxaanu ku jiro soo ma tara maa qad balaqna waxaanu haya soo ma aragt eena gaadhay dhib iyo dhibaato ah fayaquulu lahum muuse wuxuu ku odhanaya ina rabbii qad qadba alyowma qadban lam yaqdab qablahu milahu walan yaqdaba bacdahu milah wainii qataltu nafsan intaa waxaa dheer ayb maqaamka oo aan taagana horta qiimeeya buu le somaarta waxaad dhachahay marka meel wax dhaqaaqi kara ma jiro inii qataltu nafsan baan lam umar aan lahay faran biqatliha dilkeeda in la dila way mudnayd laakiin amar bay u baahan tahay in la dila way mudnayd ah oo weliba kaafiraday ahayd markuu nabigu dabcay inuu isaga iyo kii kala qabta israa'iiligahana ninkii qibdigaa sanku u iswaalay oo balaayu ismooday ila isagaa ina boqore marka wuu xadgudbay nabi muusena waa caro kulla ka nabigu ku shabahay alayh isalaatu wasalaam cumar buu ku shabahay cumar iyo cabdullahi bn rawax ku shabahay ayb cabdullahi bn rawax iyo cumar buu nabigu ku shabahay nabi nuux iyo nabi muuse waa dad soo inaga soo mara abubakar iyo saxaabi kale wuxuu ku shabahay ibraahim iyo ciise ayib dabcigu waa kala kululyahay haddaan muuse loo diri lahayn fircoon lamama dhaqaajiyeenba ninba ninku ka adagyaha baa lagu aadiyaa ayib waa xikamkay ka mid tahay nafsi nafsi idhabuu ilaa ciisa ciisa aada fayatuuna ciisa fayaquuna ya ciisa anta rasuul اllah rasuulka ilaahay baa tahay wa kalamta annaasa dadkaad la hadashay fi lmahdi dherabta xilli aan ilma hadlin baabaad hadashay oo barakaysnayd wa kalimatun baa tay oo minhu min allahi alqaha uu rabbi tuuray ilaa maryama lagaama abuurin biyo rageed iyo midnaba biyo dumar ilaahay ruuxdiisiiba ruux baa lagu geliyey oo hooyadaa lagu afuufay kadibna halkaasaad ka dhalatay wa ruuxun minhu ayaa tay minhu min allahi xagga rabbi ka timid waxa rabbi loo aanayo waa laba qaybood macaani iyo acyaan iska ogaada waxa rabbi loo tiro hadduu macno yahay aan gooni u istaagi karin waa sifo cilmi iyo basar iyo qudro iyo xikmo macaani weeye ilahay haddii loo tiriyo waa sifaat daatiya hadday noqon weyda sifaat ficliyay noqotaa kalmaxabati wاlghadabi iyo wixii la halmaala ayib waxaa rabbi loo tiri hadduu acyaan yahay gooni u istaagi karta sifo rabbi ma noqdo cayn daato gooni u istaagi karta rabbi haddii loo tiiriyo sifa ma noqoto waxay noqotaa waa idaafatu tashriifin wa takriim ka bayt اllaahi wa naaqat اllaahi wa wa ruux illaahi wa cabd illaahi oo kale waad fahanteen ba ilata qaacidada saa u ogaada yaa laydinku khaldin <clears throat> fashfac lana ilaa rabbika rabbigaa nooga ergee alaa tara maa naxnu fiihi alaa tara maa qad balagana fayaqul lahum ciisa calayhi الsalaaة wasalaam ina rabbii qad qadba alyowma qadban lam yaqdb qablahu milahu walan yaqdba bacdahu milah walam yadkur ma sheegin lahu lciisa nabiga ooma sheegin danban dembi ooma sheegin ayib waa sax waa soo marray wuxuu nabiga ku cuurdaata keliya in asagii hooyadii la caabuday marka carada kuwaas loo qaba nagu xadgudbay yaan ka yaabahay in naar laygu tuure iga leexdo aada nabiy llahi maxamed nafsi nafsi allow naftayda badbaadi allow naftayda iidda allow naftada kaa qaad waaga carruurta yarka lagu ciyaari jir muxuu ahaa baashi golaya habeen weeye naftu waa adagtahay idhabuu ilaa hayri idhabuu ilaa muxamed walam yadkur lahu walam yadkur lahu yaa odhanaya walam yadkur lahu waa in saxaabiga loo celiyo in saxaabiga loo celiyo ayib nafsi nafsi idhab ilaa muxamadin faya'tuunii nabigu waana ii iman hayaan buri alayh الsalaaة wasalaam fayaquuluna ya muxamed anta rasuul اllah wakhaatamu اlanbiya rasuulka ilaahay baa tahay ambiyada gunaanadkoodii baa tahay kii u dambeeyey wagafar allahu laka alla wuxuu ku dhaafay ma taqadama min dembika wama taأhar nabigu inuu inuu yahay khaatamu اlanbiya daliil qaطci ah oon waxba ixtimaalin kuma imanin bur hazali maalikiya marka takfiiriyey iska ilaaliya halis wey baashu walaakin rasuul lahi wakhaatama nabiyiina waxaa la gelin karaa buu ha wakhaatama nabiyiin weeye walaysa khaatama rasul tawiil baa geli kara walaa nabiya bacdiya xataa waxaa geli kara buui tawiil wixii o wuxuu hi midna mutawaatir ma aha midna tawiil baa geli kara haddaba kitaabkiiso dhan aliqtisaad fii abwaab اlictiqaad buu warkaa ku qoray maalikiya iska lalaadiyey ushaa khatar bay ku yihiin mar hadday ku qabtaan rabbin baa kaa furfuri karaa <laughs> malikiyo ayib ayib wayna ku garleeyihiin wayna ku garleeyihin maxaa yeele waa asal khatar weeye asal diineed maogtahay falsafadu hadday kula socoto lanna hazali sidiisubu waa khaliid khaliid min atasawuf اlmulxid iyo min alkalaam walfalsafa wey fanigiisi fiqiga hadduu iskaga iyo xoogowgiisi kalaamka ee sheekhiisu juwaynaha uu la fadhiyey uu ya roonaan lahaa xaggu u dhaqaaqay hidaayaan ka raadin buuri falsafo xilli wuxuu maray uu shakisanaa ka akhriya kitaabkiisa oo diinko dhanba ka shakiyey kitaabkiisa almunqid min adalaal ma aragtay ma akrideen akhriya ba xagga u dhaqaaq wareer xiira marba ku jiray ilaa marka dambe uu jid qaaday uu yii ibnu taymiya waa maxay jidku qaaday iyo wareerkiisa isku mid bay ahaayeen buuri wareerkii hore u wareersanaa iyo kuu qaaday waa isku mid lanna wuxuu qaaday manhaj ka kooban mulafaq min falsafatin ilxaadiya wa min kalaamin isaguna aad iyo aad u diinka oga fod iyo tasawuf tasawufka ibn sina oo kale ah oon ahayn tasawufkii wadaadii hore ee junayd iyo dunuun almasri iyo aan ahayn dadkii aan ahayn marka aafa ka dhacda iska ilaaliya meel bay kula gedi nin walbo ay imaam fi lbidca ah waxaa weeye khatar buu galaa ama xiiruu ku dhintaa ama balaayuu ka tagaa ama diinkiisaa la duraa waa la takfiiriya waa hawl alis ah wadaadkii wadaadkii mxuu abdilqaahir abu eh, sheekhi ashaacirada wuxuu ley fi kitabka fi usuul اdiin slku waxay ku ijmaacaan bu hi calaa takfiiri kuli imaamin fi lbidca kuli imaamin fi lbidca ijmaacaadkiisu waxay u baahan yihin aad la iskaga fiiriyo wada tilaabo dheer tilaabo dheeriya wafara laka rabi wuxuu ku dhaafay ma taqadama min dembika wama taahar dembigaada horreeyey kii dambeeyeyba ayib dembi horreeye iyo dembi dambeeyeyba oo kuu dhaafay macnadu waxaa wadaadaa yidhi waa haba hadduu kaa dhaco dembi lannu dembigu intuusa dhici see loosii dhaafahayaabay leeyahay dembigu maba dhicine maxaa la dhaafaa waa dhaafan yahay fii cilmi illaahi maxaa yeelay inuu kaa dhici rabbi soo ma ogo subxaanahu wa tacaala adoonku abuurin buu og yahay waxaad samayn doonto wuxuu ogaabuuna meel ilaahay ku qoray kadibna wuxuunbaa dhici doona bimashiiat illaahi wa iraadatii waxbaa wareegeysana dembigaada hore kii damba alla ku dhaafa taagno waxbaa wareegeysan ishfac lana ilaa rabbika cismat lambiyana waa kusoo hormariyey masalada iyadaa alaa tara maa nanu i alaa tara maa qad balagna waxaan nahay sumaaragti ee na gaadhi faanaliq nabigu waan dhaqaaqi buuhi faaatii waxaan tagayaa taxta alcarshi carshuraxmaan hoostiisaan tagaya faaqacu saajidan lirabbi sujuud baan la dhacaya aan rabbigay u sujuudayo uma yaftaxu allahu calaya ilaahay baa ii furahaya dushayda khayr buu ii furi wayulhimunii wuxuu igu eh, ajiji'in min maxaamidi mahadihiisa iyo waxusni hanaa'i faalla ammaanka calayhi cala allahi la ammaana shay-an dikri iyo duco lam yaftaxu liaxadin qablii axad iga horreeya aan loo furin hadda aan soo maraynay haddana ma awoodi karo ammaantan rabbi aakhir ammaani doono hadda maba ammaani karaba maxaa yeele waa laba kala baab uma qaala ya muxamed irfac ra'saka sal tucطahu ishfac tushafac faarfacu ra'si madaxaygaan kor u qaadaya faaqulu ya rabbi ummatii ummatii fayuqaalu ya muxamed waxa aad soo marteene nebi maxamed iyo saxaabadiisi iyo taabiciin ilahay cara ku tilmaamayaan iyo ambiyadii ibraahim nabiy llaahi aadam ka soo bilow ilaa nebi maxamed ay cara tilmaamhayaan nabi wuxuu ku leeyahay ma soconayso waa in la awilo lianna qadabku waa tagayur yastaxiilu cala allahi suuragal ma aha meelaan aadnama naqaanahat nawowi walaysa min maharat اlmutakalimiin walaa min almutabiciina lisalaf الsaalix isagay u taallaa xataa nin baaric ku ah fii cilmi kalaam ma xariif xataa kuma aha nawowi marka bidcadiisana nin xariifa ku ah ma on ragad ku ah oo xinihiisu bannaanka yaallaan nin slka raacayna ma aha ka u ayaan daran wey ragga wuxuu yidhi wadaadkii reer baydhabo hoba naar galaasha guudka ay maadnaybu marba haddaad naar geli timahada ayaan la arkin si fiican u timbo <laughs> markii inaad slu saalix aayar maslaha daba dhigatood iyagaa ilaahay kugu badbaadiyana war la garta wey inaad bahashan aad sheeganayso balaaya ka dhigtana oo madhabkeedii iyo usuusheedii iyo waxeedii taqaanana waa masale kale marka laakiin laa walaa waxay u eg tahay dhaqankii ka shaati alcaairati bayna alhanamayn mar xaggu kuu dhufan waxaad shugadadka iimaba waaba salfi bela ka dhacday waad feeraha saareen kitaabka marna wuxuu u dhaqaaqi xagga mutakalimiinta waxaad ii balaayadaa ku dhaafiya marka wareerkaas bayna atafwiidi waatawiil taxriif iyo tafwiid buu wadkiisu udhexeeya ha ku aafooben iska ilaaliya wixii ambiye iyo rusul iyo saxaabe iyo taabiciin diin u ahaa ee ay wanaag u arkahayeen ninka xumaysanaya maxay kula tahay taayur haddaad maqashiyo howlaha waa hawla iyago ay samaysteen wax le taayur ma jiraan taayurka cinda alcarab waa maxay waa in wejigaadu isbedelo oo qaab kale aad noqoto hadda waad buurayd waad caatowday waad noolayd waad dhimatay musطalaxaadka la wato waa maxay taayur waa ma asifaat alikhtiyaariya alficliya ilahay laguma sifayn karay ku leeyihi ilahay markaad wax xun samayso waa kuu caroonaya markaad wanaag samayso waa ku farxaya waa jecel yahay in badan marteen ilahay wuxuu ku farxa addoonkiisa towbadiisa si ka dara midkiin suu ugu farxo hal ka fakatay meel baagooya oo mana ah oo kadibna u hela markuu naftu ka bixi gaadhay waxaaso dhan waxay ku le waa taayur taayurka laftirkiisaan idinka shidaynaa ku dheh wax diida keen haddaan xataa idiin san inuu tagayur yahay maxaa diiday ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu iimaankaada kugu jeclaado markaad ridoodo kufridana ilaahay ku naco haddaad toobad keentona ku jeclaado hadday isbedel iyo tagayur tahay bihaa naftirkeedaan qabnaadh wa bihaa naquul maxaad ku diidday war sheeke berle iska daaya naskeen qur-aan ah ama xadiida ama ijmaacu lumma keen diidahaya ma ogtahay sidooduba lama cararo muxuu dhi axmed natruku madhaba alculamaa bitashniici mushanicin madhab taabiciin ooga tegi mayna bu dacaaye dhaleecayn mid malagii galo la soo shirtegay marka ha noqo lagu harawsanin yaan lagu buubsanin fasbir ina wacdallaahi xaq walaa yastakhifanaka aladiina laa yuuqinuun ayib waa niman ilaahay ka shikiy iqaana aan haynaha ku khaldame ku wareerin cudur baa galay wuxuu ihi sheekhu eh, cafwan xaggeen marayay wuxuu ihi subanuu faarfacu ra'si faaqulu yaa rabbi ummati ummati fayuqalu ya muxamed adkhil اljanata jannada geli min ummatika ummadaada man laa xisaaba calayhi dadkan xisaab aysan saarin la xisaabin xuba la weydiinayninba xaggeen ka geliyaa min albaabi اlaymani min abwaabi اljanna albaabka midig ee albaabada jannada ka mida waxaad ka gelaysaa ummadaada inta aan xisaab lahayn hebel iyo hebel iyo hebel waa la yeedhi alla yaqaana feelkooda nabiga loo dhiibi iyagu waa tagahayaanba ilaahay subxaanahu wa tacaala kuwaa nagu daro isaga awood leh wahum dadka aan xisaabtu aysan saarayn shurakaau waa la wadaagaan annaasu ummadda inteeda kale fii ma siwaa dalika min alabwaab albaabada kale jannadoo dhana dadka waa la wadaagaan mid u gooni ana ka geli ayaga wladii nafsu muxamadin biyadi allaha e, naftaydu ay gacantiisa ku jirtaan ku dhaartaye ina maa bayna almisraacayni labada cududood labada garab ee albaabka oo min masaaric اljanna misraacu albaabku marka la furo soo idiq iyo idiq marka la furtaan kuwaasaa misraacaynka loo jeedaa wadadana waxay dhn misraacaynku ma aha kuwaasi waa labada tiir labada cududood ee albaabka tiirka halkan ku jira iyo ka kale halkan ku jira ee albaabka lagu dhejiya fasaxadiisa lagu dhajiyo kaa weeyay leeyihin albaabku waa inu laba tiiroo weyn uu qabto oo lagula rakibo soo maa kuwaas weeye qolyaa odhanay laakiin waa laba fidqo ee albaabku furmay misracaynku kuwa cadaadatayn baa la yidhahdaa inamaa bayna almisracayn labada dhinac albaabka waxaa udhexeeya min masaaric aljanna jannada albaabyada ka mida lakamaa bayna makkata wa hajar inta maka iyo hajar udhexayso kale hajar waa qaar hajar qaar weeye maka iyo qadar inta udhaxaysa labada albaab fidqadooda laga gelaya albaab jannaha marka meesha waxaa bani aadam baa jooga hadda nabiyullahi aadam ilaa yomina hada ilaa qiyaami waxaa khalqiga qulqulahaya albaabaay ka gelahayan hada albaaba yar ma noqon karaan waa adduunyo dhulkeed weeye halka albaab haddii albaabka intaa la ekaada guriga maxaad moodaa ay gelhayeen dadka muslimiinta ahlu jannaha albaabka guri weyn baa loo yaroo hal mitir ama laba mitir iyo laba mitir markoo la weyneeya laga galaa guriga waxaa laga inuu yahay dhowr boqoloo mitir qasri marka albaabkii marka waa maay ka taamila aado wy albaabka aduu intaa la ekaaday maaadmd aw amase waxaa labada albaab udheeeya labada firqo udhexeeya kamaa bayna makata maka inta ka dhexaysa iyo wa busra waa magaalo shaam ku taalla waa taqaan hadda dimishqay u dhowdahay ayib busra shaam basradii ma ah tan busra le taa basray kale yihiin ayib waa shaku raawi oo iman doontaa shaku raawi marka eh, awdaas hadda meesha ku jirta riwaayadan waxaad caddaa inuu jasmiyey raawigeedu laakiin iyadoo lagu shikiya baa iman doonto riwaayat cumaarat bnu qacqaac ayib riwaayadda cumaarat bnu qacqaac ee shikiga timid waxaa ka fiican midda hadda aynu marayno aan shikiga wadanno riwaayatu man abu xayaan yaxya bnu saciid can abi zurcata waxadadani zubayr bn xabib baa ii warramay qaala xadana jariir bn cabdilxamiid adabi can cumaarat bnu qacqaac adabi cumaara waa afar wadaado cumaaro la yidhahdo ninkii afraad weeye saxaabi la yidhahdo cumaaratu ibnu ruaybata muslim wuu ku iman doonaa cumaaratu ibnu ruayba waa saxaabi ninka labaad waa nin la yidhahdo cumaarat ibnu cumayr waa inoo iman doonaa ninka saddexaadna waa cumaarat bnu haziya saddex baad haysaa ninka afraadna waa ka umaarat bnu qacqaac cumaarat bnu haziya cumaarat bnu cumayr iyo saxaabigu ah cumaarata ibnu ruayba ibn ruayb an abi zurcata ibn camr an abi hurata radi allahu taala anhu qaala wadacad waxaa la dejiyey cafwan bayna yaday rasulilahi waxaa la dhigay qascatun xeedho oo min ariidin walamin min ariidin kibis iyo walaxmin hilib ka ahaatay ayb sariidku dhulhulayna dhijisaasa la qiimo badnaay waa kibis un canjeere hilib lagu heeyo wey ama jabaati iyo hilib laisku daray weeye dinkaas ama muufadiin oog hilib lagu jabiye acatun xeoo min ariidin kibis ah iyo hilib fatanaawala nabigu wuxuu qaatay adiraac ama toogtiibu qaatay wa kaanat idiraacu axaba shaati ilayhi axaba acdaai shaati wey axaba acdaai shaati neefka xubnihiisa xubinka loogu jecelyahay buu ahaa ilayhi ila rasuulilah fanahasa nahsatan goosin buu nabigu goostay faqaala wuxuu hi ana sayidu naasi ywma alqiyaama uma nahasa ukhra mid labaad buu goostay suubanuhu faqaala wuxuu yidhi ana sayid اnnaasi yowma alqiyaama laba goor buu nabigu ku celiyey saxaabuu marka rabaa intay dareemaan xadiidka nabigu uu maagan yahay inay nabi allow maxaa tidhi ay yidhaahdaan marka iyaguna nabigu waa cuntaynayaba dhawaa xishooda waa ka aamuseen tiibuu nabigu qoonsaday falamaa ra'aa asxaabahu nabigu markuu arkay asxaabtii la yas'aluuna inaysan weydiinaynin qaala nabigu wuxuu yidhi alaa taquuluuna kayfahu ma dhahdaan nabi allow sid sayid ku sayidnimadu maxay ahayd halkaas aad ku qayday ee hadda aadan sheegaynin qaaluu nabig nabig waxay yidhahdeen hadda nabi alla waa runtaaye kayfahu ya rasuul allah rasuulka ilah waa sidee annagu waaba kaa xishoodna waxaan nabigu waa cuntaynayaa dhunta u istaagine idabba iyo ixtiraam bay ka ahayd cilmi dadka ugu dhalo badan bay ahaayeen laakiin nabigur waa qadarin jireen qaala wuxuu uhi nabigu yaquumu nnaasu lirabbi اlcaalamiin dadkaa rabbi u istaagi wasaaqa wuxuu kaxeeyey alxadiia yaa kaxaynaya umaarat bnu qacqac wasaaqa cumaara wuxuu kaxeeyey alxadiia xadiidka buu kaxeeyey bimacnaa xadiidi abi xayaan can abi zurca ya jariir ma aha shacali jariir ma aha cumaar ibnu qacqaac can abi zurcata soo ma aha soo ma ahayn horaan maxaan soo maray abu xayaan can abi zurcata abu xayaan yaxmed saciid an abi zurcata soo maray iyagaa israacaya muslim baad ka garanaysa suu ku yidhi wa saaqa alxadiia xadiiku kaxay cumaara bimacnaa xadiia abi xayaan oo kaleo kaxeeye can abi zurcata isagaaba kuu sheegay meesha darmiga soo ma wazaada wuxuu kordhiyey cumaara kordhiyey oo ku daray xadiidkiisii fii qisati ibraahim nabi ibrahim qisadiis wuxuu ku daray faqaala ibraahim wuxuu yidhi faqaala nabig wuxu uhi cafan wadakara wuxuu sheegay ibraahim qowlahu weedhiisi markuu doodayey fi lkowkab xidiga uu ka yidhi hada rabbi hada rabbi ayuu nabi ibraahim ku cudurdaartay markuu cudurdaaranayay ilaahay aad buu u cadhooday hadda ka horna waxaan idhi hada rabbi wa qowlahu buu sheegay liaalihatihim uu yidhi bal facalahu kabiirum haada fasalhum in kaanuu yantiquun markuu asnaamtii baabi'iyey iyo wa qowlahu buu ku cudurdaartay nabi ibrahim inii saqiimun waan xanuunsanay uu yidhi wladii nafsu muxamadin biyadihi ina bayna almisraacayni labada fidqo ee albaabka inta udhaxaysa ama labada tiir oo min masaaric iljanna tiirarka jannada ah ilaa cadaadatay albaab ila kala qaadiso ma aragtay ilaa cadaadatay albaab labada cududood albaabka laga gaadho lakamaa bayna makkata wahajar inta udhaxaysa makiya hajar oo kale hajar marka laba qaybood oo midna madiina ku agtaalayo waa tii lagu sheegay xadiidu lqolatayn oo ida bala ma qolatayn min qaali hajara waa tuulo yaroo madiina u dhawood lagu samayn jiro shumaha waaweyn wey taalmaa wa laga hadlayo waa qaar dhulka hadda loo yaqaan weeye ayb aw amase hajara hajarin wamakata maa bayna hajarin wamakata qaala wuxuu yidhi cumaaro wey xawaaidii basaar baa cadaysay qaala cumaaro wuxuu yidhi laa adri aya dalika qaal inuu hajar iyo maka yidhi iyo inuu yidhi bayna makata wahajar yani horumarinta weytil intuu ka dagaalamay waa maay raawigu labada magaala tuu nabigu hormariyey ama saxaabigu hormariyey ma garanayo waa daqiiq jiddan wax kaloo haddaan ku tacaiqi meesha ma jirto eregaa hore ee ku saabsan nabiy llahi ibraahim uu ka yidhi hada rabbi hada rabbi qolyaa ku khaldamay qolyaa ku khaldamay nabiy llahi ibraahim meeshan ayada ah shirki iyo gaalnimo ku dhacay waana takdiib likitaab اllah iska ilaaya khatar wey bal ataa niman waaweyn baa laga soo guuriya aad iskaga ilaaliya nabilahi ibrahim wuxuu ahaa kaana munaadiran laa naadiran ma kala taqaanaa munaadir iyo naadir naadirku waa marka adugu w baaranayso iskaamisa u baaranayso ood go-aanka gaadhayso anaa qabana aad leedahay hada huwa naadir baaxiu fi اladila yandur linafsihi uma wuxuu gaadhayaa natiiju gaadhaya hada huwa naadir ama munaadirku waa nin galgalasho badan madhabuusan lahayn buu sugi hadalku dareerin nin buu jiidanaya ilaa godka ku rido munaadirku waa hawlo badan yahy xataa qiila fii baab اljadli almunaadiru laa madhaba lahu muhimadiisu waxaa waay inuu shoocaca ku furo ninkuu la doodayo wuxuu haystana ka sii daayo nabiy ibraahim siyaaqa aayadaha hadda ayaa kutusay inuu ahaa munaadir waid qaala ibraahim liabihi aazara attakidu asnaaman aalihatan maxaa daba yaalla inii araaka wa qowmaka fii dalaalin mubiin kayfa marka uu shirki ugu dhacaya nabi ibraahim asagaaba soo sheegay waa dood waxaa loo yaqaanaa fi baabi اljadal la yidhahdo huna mujaaraat اlkhasmi lilwusuuli ila اliqnaac waad u seeta dheereen waxaad u seeta dheeranaysaa ninka la doodayso siaad marka dambe wax oga dhaadhiciso haddaad ka bilowdo baail baa tahay aalim faajir ah shirki gaal baa tahay naar baad gelaysa adna wuxuu ku dhahaya adaa gaal gaal dhalay ah hadalka lood wainaa u iyaakum lacalaa hudan aw fii dalaalin mubiin nabiyulahi ibraahim saddex qodob aan ka istaagno weligii ma harii ilahay uma shariigila mana gaaloobin qur-aankana caddeeyey maa kaana ibraahim yahuudiyan walaa nasraaniyan walakin kana xaniifan muslima wma kana min almushrikiin wma kana min almushrikiin maada waa maxay waa naafiyu wاlficlu fi siyaaqi الnafyi yufiid اlcumuum ilaahay wuxuu anfiyey inuusan weligii ilahay u shariig yeelin ayi marxala iyo ayi zaman aad tiraahda ibraahim baa shirki kufri ku dhacay waa takdiib likitaab illah wma kaana fii ayi mudat min almudat waa maxay min almushrikiin uma awxayna ilayka an ittabic milat ibraahim xaniifa wamaa kaana min qur-aanka intay ka buuxdo ma malayn kartid nabiyulaahi maxamed shahadiisana ku dar markii nabigu la weydiiyey inamaa kaana yuxaamilu inamaa kaana cafwan inamaa kaana yudaafic can diin illah waxaa odhan waa maxay waa dood ku saabsan addifac can diin illah waa dood ku saabsan ihbaat tawxiid aayaddaaba kutu inii araaka wa qawmaka fii dalaalin mubiin wkadalika nuuri ibrahim malakuut الsamaawaati wاlarضi waliyakuna min almuuqiniin falama jana calayhi leyl ra'aa kowkaba say u socotay markii qoraxdii la gaadhay muxuu yidhi falama ra'a shamsa baasiqatan qaala hada rabbi falama afalat qaala ya qwmi inii bariiء mima tushrikuun inii wajahtu wajhiya liladii fatara الsamaawaati wاlarض xaniifan wma ana min almushrik waxaajahu qowmuhu aayadoo dhan isla akhri bilow iyo dhammaan waa maxay nabi tawxiid difaacahay iyo gaalo waaweyn weeye wabittaali wabittaali waxaa weye nabilahi ibraahim qoomku la kulmay ee loo diray maysan ahayn kuwa ilaahay inkirsan oo u baahan in rabbi loo sugo ilaahay way ictiraafsanaayeen rabbina way garanayeen laakiin way u sharig yeelayeen cabootu asnaam say quraysh u hayd ayay waxay cabootu alhayaakil qoraxda iyo dayaxyaha ayay caabudi jireen waaweyn bimacna cibaadatu tawasuطin wa shafaacatin qur-aankana hawshaa caddeeyey qur-aanka soo qabta maa tacbuduun maada tacbud ifkan aalihatan duuna allahi turiiduun fama danukm birabbi اlcaalamiin qur-aanka hawshaa caddeeyey atacbuduuna maa tanxituun wallahu khalaqakum wma tacmaluun afara'aytum ma kuntum tacbuduun antum waaaba'kum اlaqdamuun fainahum caduwu lii ila rab اlcaalamiin aayad walba soo qaado qur-aanka nebi ibraahim wuxuu ilaahay sugayaa in qoom mushrikiin ah oo ilaahay ictiraafsan wujuudkiisa iyo jiritaankiisa xaggana rabbi u sharigiyay kamaa ashrakat alcarab uu diinka ugu yeedhay marka waxaas innii bariiun mima tacbuduun ila aladii fataranii fainahu sayahdiin qad kaana lakum uswatun xasanat fii ibraahim wاladiina macah id qaaluu liqowmihim ina buraaun minkum wmima tacbuduuna min duun اllah kafarna bikm wbada baynana wbaynakm اlcadaawaة wاlbagضاء abada xatى tu'minuu biاllahi waxda waxda u fiirsaada ilaahyo kalay rumaysan yihiin iyo alle mushrikiin bay ahaayeen mushrik marka ooma baahan in loo sugo hada rabbi ee waa dood aan ka soo qaadna weeye waxa aad caabudaan inay ilaahya yihiin mudan yihin in la idan wuxuu isticmaalay maslak nadari ah oo jadali ah oo loo yaqaano fii baab munaadara loo yaqaano mujaaraat alkhasmi lilwusuuli ila اliqnaac waxaa kaloo laga laga cabira atasawur bisuurati اlmuwaafiqi listidraaj اlkhasmi inaan iswaafaqsana ka soo qaad somalia waa kulad waxaad leedahay kaba soo qaad ba hadda inay nimanka aad sheegayso khawaarij yihiin haye maxay bi'iyeen bal aan wada hadalleen ma ayagaa ta war ma taageersanaya balaha ku dhacdee shaah inoo wado ballimanka ka hadal maxaa loo yaqaanaa atasawur bisuurati اlmuwaafiqi listidraaj alkhasmi aw almukhaalif inaad god kusoo ridataad rabtaa tilaabo tilaabo haddaad si dhagaxa ogu dhacdo wuu kaa boodahayaa usluubkaasuu isticmaalay saa darteed ba ilahi wuxuu yihi intaan hawshaana bixin walaqad aataynaa ibraahiima rushdahu min qablu wa kunaa bihi caalimiin goormaa nabi ibraahim marka abutawxiid shirka ku dhacay iyo kufri haulaai qad kadabuu waftaruu cala اlanbiyaai wallah aclam